alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin w sala allahu cala muxamadi wacala aali muxamed w salama tasliima kasiira allahuma anfacna bima callamtana wacallimna cilman yanfacuna wla tajcal ma callamtana wbalan calayna wagfir lana waliwaalidina walilmu'miniina walmu'minaat allahuma aamiin su-aasha shiikhu labada su'aalood ee uu sheegay mid waxay ku saabsan tahay kutubaha koobsanaya waxyaalaha markaa bidaca ah ee bidcooyinka faafinaya iyo dalaalaadka badani ay ku yaalliin ee markaa lagu faafinayo internetkana lagu faafinaayo dhallinyaraduna marka ay aada doonayaan wax walba inay u ogaadaan wax kastaba eegaan ay doonayaan la soo dejisanaayo la daawanayo la akhrisanayo yacni maxaa laga odhanayaa kutubaha caynkaasee markaa dalaalaadka baadida koobsanaya iyo dhallinyarada ku itixaaman ee wax walba doonaya inay egaan jawaabtu waxay tahay horta dhallinyarada waxay iskaga abuuran waxa la xub listidlaac wax walba arag wax kastaba ogow ta noocaasina mid saxa maaha wakhtiga aan sheegaaya xadiiska nebiga sala allahu aleyh wasalam ee sheegaaya man samica addajaala falyan'a canhu fawallaahi ina arajula layaatiihi wahuwa yaxsabu annahu mu'minun fayatabichu lima yabcasu bihi min ashubuhaat waa xadiis nebi oo saxiixa abu daawuud iyo imaam axmed iyo ay soo wariyeen sanadkiisuna saxiix yahay culamo badanna saxiixiyeen weliba riwaayada imaam axmed musnadka ku sugan waxay sheegaysaa saddex goor nebigu inta hore inuu ku celiyey dajaal qofka maqlaa ha ka fogaado dajaal qofka maqlaa ha ka fogaado dajaal qofka maqla ha ka fogaado saddex goor inuu ku celiyo taasna waxay tilmaamaysaa ahamiyada ay leedahay celcelinta nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ku celcelinayo dabeedna nebigu waa dhaartay calayhi salaatu wasalaam waxaanuu yidhi fawallaahi ina arajula layaatiihi wahuwa yaxsabu annahu mu'min ilaahay baan ku dhaartay ninbaa u taga dajaal oo la kulma isagoo isu qaba inuu muumin yahay fayatabichu lima yabcasu bihi min ashubuhaat markaasaa ninkaasi waa raacaaba dajaal shubuhaadka uu sii daynayo daraaddeed baabuu iska raacaa markaa si sharkiisa la ysaga ilaaliyo nebigu u amray calayhi salaatu wasalaam in laga fogaado waa xadiiska ahlucilmiga qaarkood ay u deliishadeen mutaqadimiin iyo muta'akhiriin ama mucaasiriinba ahlulbidaca in laga fogaado iyadoo adillo kalena ay leedahay waxaynu soo naqlinay hore culammadii hore mutaqadimiinta qaarkood inay deliishadeen oo ibnu batat alcukbari ka mid ahaa min culamaa'i sunna oo qarnigii afraad noolaa waxaynu sheegnay culammada dambena inay soo daliishadaan oo markaa ibnu cuthaymiin uu ka mid yahay culammada deliishatay istiqraabka dadka qaar laga yaabo inay la yaabaan sidee xadiiskan loogu daliishanayaa ahlulbidac in laga fogaado ahlubidac aan gaalo ahayn iyadoo uu dajaal gaal yahay ilaahnimo sheeganaya uu yahay fogaanshaha la yidhi isaga ka fogaada see looga daliishanayaa ahlubidac aan islaamnimada ka bixin oo milladdii ku jira in laga fogaado see xadiiskan looga daliishanaya waxaynu caddayno ka jawaabnay wejigay culammadu u daliishanayaan waxaa la yidhi dajaal uga fogaada waxa weeyaan ma arrin tacabudiyaba oaan macnaha si sidaa loo yidhi la fahmayn ee layna u addoonsaday bes mise waa arrin macquululmacnaa ciddii usuul dhigatay waa garanaysaa waxa labada markaa mas'alo u dhexeeya shaygu hadduu tacabudi yahay dee halkaa uu ku soo arooray bes baa lagu sameeyaa sababta iyo cilladana laysma weydiiyo cillada waxaynu garanayna ma aha waxaa looga jeedo in laynagu addoonsaday bes baynu ka garanaynaa xikam ilaahay waa ka leeyihi maxaa salaadaha qaar looga dhigay afar afar ragcadood qaarna saddex looga dhigay qaarna laba looga dhigay maxaa sujuudaha laba looga dhigay ragcad kasta maxaa rukuucda mid qura looga dhigay markaa ragcad kasta maxaa loo yidhi markaa ataxiyaad markaa la'aantii salaaddu asixi mayso maxaa tasbiixyada loogu gaar yeelay rukuucaha iyo sujuudda oo loo odhan waayey markaysagaa tahliilla la kaalaya yaa laa ilaaha ila allah ma allaahu akbar maxaa faatixa loogu gaar yeelay qur'aanka aan la'aantii salaadii asaxayn oo aan qur'aan kale meesheedii qofka awoodi karaya aanu u geli karin maxaa salaadaha faralkaa shan looga dhigay ay lixu noqon waayeen ama afar u noqon waayeen maxaa soonka waajibka ee faralka ah yacni bil qura looga dhigay ay uga badnaan weyday ama uga yaraan weyday maxaa khusuuska ramadaan ay u noqoto bilaha kale ay u noqon weyday maxaa xilliyada salaadda loo xadiday loo yidhi xilligaasay soo gashaa xilligaana waa baxdaa wakhtigeedu waa intaas addaa marka lagula imanaayo ashyaada iyo ashyaa oo kaleba waa tacabudi macquululmacnaa maaha addoommaynu nahay allah baa inagu addoonsaday waxaa sababtu tahay yacni waxa weeye inay tacabudi tahay oo sidaas sharcan layna amray oo laynagu addoonsaday axkaamta badankeedu laakiin waxa weeye waa mucallala axkaamta badankeeda sababta loo yidhi ee loo sharciyeeyey waa wax markaa macquululmacna oo la garanaayo haalib alaxkaam alaslu fi laxkaami tacliil bay culamadu qaacid ahaan yidhahdaan asal waxaa waa axkaamta tacliil in la sababeeyo xikmada iyo cillooyinka la sheego sababaha marka xukunkani waxaa ku sugan xukun falyana canhu wa xukum wa amar rasuulku amrayo alayhi salaatu wasalaam idan waa xukum xukunkani ma macquululmacnaaba oo wax sababtiisa la garan karo weeyaan miya iyo xikmada sidaa loo yidhi ee nebigu sidaa u sharciyeeyey calayhi salaatu wasalaam mise waa tacabudi oo wax caqligeenna aynu ku garan karro sababta xukunka ma aha jawaabtu waxay tahay ta hore weeye waa inay markaa tahay yacni markaa macquululmacna ay tahay oo sababta la garanaayo sababta xukunka isla xadiiska ayaa sheegay fa wallahi ina arajula la yaatiihi wahuwa yaxsabu annahu mu'minun fayatabicu lima yabcasu bihi min ashubhaat waa nooca cilmiga usuulka lagu yidhaahdo aliimaa watanbiih cala alcilla cilladii oo la baraarujinaayo ama la ishaarayo marka mar xukunkaa la hormariyaa sababtaa la dambaysiyaa mar sababtaa la horaysiyaa xukunkaa la dambaysiyaa noocaasay ka mid tahay idan maadaama marka ay tahay cila mansuusa oo noocii alimaa wa tambiih cala alcila ay too cillada xadiisku baraarujiyey cilladu ma cilla khaasoo dajaal ku gaaro meel kale aan laga heli karin miyaa mise waa cillo yacni caam ah oo aan dajaal ku khaas ahayn jawaabtu waxay tahay athaani waa ka labaad oo ah cilladani cillo ku gaara dajaal ma aha cilladu waa maxay shubahaat mudilla inuu u saaxiib yahay oo wax luminaya marka ma dajaal oo quraa shubahaat mudilla u saaxiiba maya marka waxay noqonaysaa haddii waxa weeye shubahaat mudilla aynay arrin ku khaas oo ku gaara dajaal aynay ahayn cilladu waxay noqonaysaa cilla caama marka xukunkiibaa khaasa sababtii xukunka caama mar waxaa dhacdaa cilada iyo eh, xukunka labaduba inay caam wada noqdaan ama khaas wada noqdaan ama ay iskhilaafaanoo mar xukunkaa caama cilladaa khaas ah mar xukunkaa khaasa ah, cilladaa caam ah waa arbacatu anwaac mar labaduba waa caam waa iswaafaqsan yihiin mar labaduba waa khaas waa iswaafaqsan yihiin mar waa iskhilaafsan yihiinoo xukunkaa caama ciladaana khaas ah marna xukunka ayaa khaas ah cilladaa caam ah waxaana la yaqaanaa qaacide ahaan alxukmu yaduuru maca alcillati wujuudan wa cadaman xukunku wuxuu la wareegaa cillada joogitaan iyo maqnaanshaba hadday cilladu joogto xukunku waa la joogaa hadday cilladu maqan tahayna xukunku waa la maqnaadaa yacni xukunku waa taabic lilcilla idan hadday cilladu caamo noqoto xukunkuna wuxuu caam buu la noqonayaa walow lafdigiisuba khaasaa noqdee waqad tukhasisu waqad tucamimu liasliha laakinaha laa takhrimu waa dhacdaa cilladu xukunka inay khaas yeesho hadduu lafdigiisu caam yahay oo cillada lagu xidhay ay khaas noqoto inuu khasiso waa dhacdaa waqad tucammimu inay caam yeeshona waa dhacdaa oo xukunkii oo lafdigiisii khaas yahay ayaa cillo caama maadaama loo sababeeyey oo xukunkuna noqonayaa mid caam ah waqad tukhasisu waqad tucammimu liasliha laakinaha laa takhruj idan waxay noqonaysaa cid kastoo shubahaad mudilla u saaxiib ah wuxuu noqonayaa xukunkeedu in laga fogaado waxaan laga daliishanaya cumuum alcilla waxaynu hadda sharaxnay sababta culammadu ay xadiiskan uga daliishadeen in laga fogaado ahlubidaca yacni markaa dalaalaadkooda iyo shubahaadkooda yacni markaa faafinaya hadda ma arka adilo kale masaladu waa leedahay adilada kale kale aynu ka hadalnay jlis saalix wa jaliisi suu ka caamil ilmiski wa naafikh ilkiir xadiiskii saxiixaynka almaru calaa diini khaliilii falyandur axadukum man yukhaalilu xadiiskii tirmidiga axaadiis kale iyo adilo kale waa ka daliishadeen bal aayaadka qaar bay ka daliishadeen sida aayadaynu soo maraynay habeenkii dhowey waana sheegnay almuhim wakhtiyada qaarkood waxaan idhi haddii maanta la odhan lahaa dajaal baa soo baxo halkan dhallinyarada badankoodu waxay odhan lahaayeen bal aan soo egno dajaal siduu egyahy iyadoo nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ka fogaada ya dajaal aan soo egnay badankoodu odhan lahaayeen marka dhallinyarada horta waxaa ku abuuran waxa xubbul istitlac waxa la yidhahda baadi baa loo sheegayaa cid lunsan baa loo sheegayaa markaasuu wuxuu doonayaa isagu inuu soo taabto waa arrin khalada waxaa jira wax la yidhaha xajri sixi karantiimada caafimaadka ya wayna soo martay koroni soo garan maysaan laysu dhowaanin ha laga fogaado caynkan guriga ha lagu koobnaado yacni waxa weeye xanuunku wuxuu kugu tallaabi karaa yacni markaa dhowaanshahaad u soo dhowaataa la yidhi waatii xataa la yidhi masaajidda hala kala durko yacni waxaasoo dhammi waxay ahayd caafimaadka jirhkaa lagu dadaalayay maxaa ka mudan qofka diinkiisu inuu caafimaad qaba ka mudan marka leeyahay hajriga ahlulbidaca iyo laga hadlaayo waxay u dhigantaa alxajru sixi karantiimada caafimaadkay u dhigantaa hadda maaragta hajrigu waxa weeye hajru cuquub iyo hajru wiqaa'i buu u qaybsamaa hajriga cuquubada waxa weeye wuxuu ku xidhan yahay maslaxaduu ku xidhan yahay laakiin hajriga wiqaa'igaahi waa qofku markaysaga diinkiisa inuu ilaashado dhowrto oo isaga si aan darar uga imaan uga fogaado marka wakhtiga hajriga cuquubadii aanu suuragal ahayn maslaxo raajix oo ka dhalanaysa la'aanteed maxaa meesha imanaya hajriga wiqaa'igaabaa imanaya kan kale cuquubada ku saabsani wuxuu ku xidhan yahay siduu maslaxada u xaqiijinaayo hata culamada kibaarta qaarkood ay yidhaahdaan hajri ma jiro waxay u jeedaan hajriga cuquubada ah ya hajriga cuquubaday u jeedaan laakiin hajriga wiqaa'iga ah ee qofku markaa waxa weeye u ilaashanayo yacni diintiisii si aanay markaa shubahaadku u saamaynin oo aan markaa taasi qalbigiisa wax aynan ugu ridin oo bidcadii aanu ku raadoobin waxa weeye waa mid markaa mar walba uu qofku u baahan yahy xataa culammada ahlulbidaca radinaysa ee aqoonta leh ee cilmiga leh markay radinayaan dee laabudda waa inay hadalladoodii taalaacdaan waa inay shubahaadkoodii arkaan si ay uga jawaabaan ila waxaynay markaa arag oo aynay ogayn oo aynay yani markaa dhegaysan oo aynay markaa waxaa kama jawaabi karaan waayo shubhada siduu u dhigay muxuu ka daliishaday siduu u daliishaday waxay u baahan tahay naqdi marka laga jawaabaayo cidda marka waxba eegaysa waa inay culamo tahay mar labaadkana waa inuu taxadir ku jiraa ilaahayna baryaya qofku naftiisa inuu ku kadsoomo isagoo aan cilmigiisii marka aanu bislayn oo yacni markaa yar yahay ou yidhahdo samciyo basar baan leeyahay anigu wax waa kala garanaya cid walba waa dhegaysanayaan caqlaan leeyahay samciyo basar baan leeyahay cidda ha dhegaysanin markaysa yani wax jira maaha inuu yidhahdaa sax maaha ou yidhahdo cid walba waa dhegaysanayaan cid kastaba uu furo cid kastaba dhegaysto cid kastaba markaa dhegihiisa u oggolaado kaasi markuu caynkaa leeyahay buu yahay muqtarun binafsi markaasuu quruur ku jiraa quruur buu ku jiraa sida hadduu ku socdana halis wuxuu yahay inuu waxa weeye markaa baadiyaha marka waaweyn inuu galo ayuu halis u yahay waana dhacday qaar badan dad badanoo aan isilaalin wax la yidhaha isku samayn jirin qaarkood waxay ku dambeeyeen ilxaad intay wixii kaleba ka tallaabeen xataa diinkii inay ka shakiyeen markay wax walba iska dhegaysteen way hadda caalamka dee wax walba la faafiyaa ya marbaa inan yarbaa baa iimi oo dhallinyaro ah wuxuu igu yidhi siddeed boqol oo shubha igu sugan hadda siddeed shubha maaha siddeetan maaha boqol ma aha siddeed boqol oo shubhaan hayaa buu yidhi waxaan u baahana in layga jawaabo layga saaro wakti intee leeg buu u baahanya yaa fursad u haya waxay u egtahay qofkan inuu shubahaadoo dhan iska urursado cid walbana oo shubha loogu sheegana markaysa markaa u raadsado ya shubahaadkaasi waxay u badan yihin shubahaad ilxaad ah iyo diinka shaki ah waa nin dhallinyaro oo tukanaya haddana wuxuu leeyahy waxaasoo dhan baa igu sugan mid baa kuu imanaya wuxuu odhanaya shubha igu jirta iga jawaab waa looga jawaabayaa markuu tii ka bogsado ayuu halku ka soo qaaduu dib ugu noqonaya berribu haddana mid kale la ordayaa yow saasaa la yidhi maxaa lagaga jawaabaya wuxuu diyaar yahay mar walba halkii uu tii bayda ka soo qaaday inuu dib ugu laabto koraska dawada markuu dhammaysto ya inuu halkii dib ugu laabto ayuu doonayaayo kuwii tii bayda qabay tii bayd waa tii bay kale inuu dib ula soo sheekaysto deedna ay ku soo qofacaan buu doonayaa berrina uu yidhaha iga daweeya maalin walba iga daweeya yacni caqligiisu isu yahay yacni xanuun buu maalin walba soo qaadayaa marka tii laga daweeyo ayuu doonayaa haddana xanuunkii inuu dib ugu laabto oo meelihii uu baadhbaadho meelihii uu dhegaysto haddana markaysaa mid kale ka soo qaato ya taasi waa khatiir dhallinyarada qaarkood diinkii islaamkay ka shakiyeen siday shubahaadka ayo waxa u dhegaysanayeen wax walbana u furayeen wax walba dhegahooda u ogolaanayeen maalinta mid laga xalliyana mid kale u gelayaan marka dawadu waxay ku jirtaa marka horeba inuu qofku wax walba aanu eh, gelin wax walba aanu dhegaysan ciduu diin iyo wax anfaco ka kororsanayo waa inuu markaa noqdaa cidduu markaa dhegaysanayo ama waxooda furaya laakiin cid lunsan intuu doonto oo soo dhegaysto oo soo daawado oo waxay qoreen soo akhristo oo waxay duubeen soo dhegaysto hadhowna inuu yidhahdo iga daweeyo iiga jawaaba ma xalga iga jawaabaya oo shubahaadkiisaa ula wareego saasaa la yidhi saasaa la yidhi waxaa jiray nin wakhtigii cumar ibnu khadaab joogay markuu amiirulmu'miniinka cumar ahaa waxaa la odhan jiray sabiiq ibnu cislin baa la odhan jiray mutashaabihaadka qur'aanku dadka weydiin jiray cumar baa ogaaday cumar markuu ogaaday facalahu bidirra dheggaddiisii buu la kor maray madaxuu kaga garaacay yacani xataa dadka inuu tashuush gelinaayo baa meesha ka soo baxaysa ya halkan saasaa lagu yidhi halkanna saasaa lagu yidhi aayaadkii qur'aanka ayaa laysaga hor keenaya dadka qaarkood oo inuu iska hor imanayo kale loogu sawiraya ama aayadaha qaar oo mutashaabihaada la soo qaadanayaa iyadoo muxkamaadkii aan loo celin markaasaa la odhanayaa waxa weeye miyaan madhabkii khawaarijta aynay daliil u ahayna ku tusinayn iyo wax la mida dadkii caamadaah baa lagula dhex wareegayaa cumar waa garaacay madaxu ka garaacay xataa admaah ilaa uu dhiig ka keenay kadibna wuxuu amray in laga fogaado waxaanu ku idhi low wajadtuka maxluuqan haddaan ku arki lahaa adigoo tima xiiran kurkaan kaa jari lahaa yacani ninkii shubahaadka khawaarijta baa ka muuqday kadib wuxuu yidhi cumar cid la fadhiisataa yaanay jirin jamac buu u yimaadaa markuu yimaadday ka kala dareeraan ay dhahaan cazmatu amiiri almu'miniin amarkii amiiralmu'miniinka yacni hala fuliyo midba meel buu uga dhaqaaqaa halkii baa lagaga tagaa muddo sannaduu sidaa ku jiray ergii dambea lagu yidhi bacda sana baa cumar lagu yidhi ninkii waxa weeye waxaa ka muuqda salaax iyo wanaag markaasuu dadka u fasaxay cumar inay la fadhiistaan oo halkay ka qaataan fuqahadu markay sheegayaan towbadda salaaxeeda qofku inuu wanaagsanaaday muddatu sana baa la eegayaa in wax kaloo khilaafsani ka soo baxay iyo in kale halkay fuqahadu ka qaateen waa markaa amarka cumar ee muddada sanadka ah oo amre in laga haajiro ee wax noocii ka midii ay markayna ka muuqanin kadib dadkii u fasaxa marka salaamadu waxay ku jirtaa in laga fogaado yacni shubhaadka laga dheeraado waatuu imaamu dahabi odhanaayo wa aktaru salaf cala hada ataxdiir yaquuluuna ina alquluba daciifa washubha khataafa salafka badankoodu waxay ku sugnaayeen taxdiirka ahlubidaca laga digaayo oo in laga fogaado la amraayo waxaanay odhan jireen qalbiyadu waa taag daran yihiin shubhooyinkuna waa dafis badan yihiin ina alquluuba daciifatun washubahu khaaafa saasay odhan jireen buui a'immadii salafka qaarkood waxaa laga soo naqlinaya nin halbidaca oo aayada akhrinayo qur'aana inay dhegaha furaysteen haddaba culammadii taabiciinta oo culamo ka mid a maaha talabatu cilmi waa culammadii salafka qaarkood baa dhegaha furaysanaya culamaau taabiciin talaamiid asaxaaba saxaabada ardaydoodii markaasaa lagu yidhi maxaad dhagaa ka furaysanaysa aayad qur'aan oo akhriyeen markaasu wallahi waxaan ka baqayaa inuu tafsiiru aayadda ku taxriifinaayo ku bedelaayo saaro oo deedna qalbigayga ay ku dhacdo oo aan iska salbi waayo oo iska saari kari waayo ayuub isagana waxaa lagu yidhi nin eh, bidcoolaa baa ku yidhi waa min sigaari taabiciin ayuub ayuub ibn abi tamiimata asakhtiyaani wuxuu ku uhi ismac minii kalima markaasuu wala nisfa kalima kelmad iga maqal buuhi kelmad markaas walaa ah, nisfa kalima xataa kelmad nuskeed kaa maqli maayo waxay ahaayeen dad diinkooda ilaashanayay ahaayeen oo dhowranaya wax walba aan dhegahooda u sii daynayn cid walba aan dhegaysanayn shubho walba aan marka waxa weeye qalbigiiyo dhegah hoos dhiganayn waxay ahayn dad taxadiraaya ayay ahaayeen laakiin dadka badankoodu cid walba waa iska dhegaysanayaan haddii wuxuu adduunye ku saabsan yahay ama dhakhtarnimo ku saabsan yahay waa loo meeldayayaa yaa aqoon badan yaa takhasus leh yaa caynkana haddii la ysidhahdo markaa waxawayn caafimaad ya cid ugu taga waxaa la raadinayaa ciduwa cidday uga aqoon badan tahay takhasus u leedahay kaga fiican tahay ayaa la raadinaya haddii la ysidhahdo guryadhista iyo dabaqyo iyo wax la a waxaa la raadinayaa marka cidiba cidday uga aqoon badan tahay muxuu dhisay shirkaddani maxay samaysay guryahay samaysay waa maxay injineeradeedu maxay yihiin ya aqoontoodu say tahay waxay dhiseen maxaa ka mid a aad baa loo waraysanaya laakiin markay diin noqoto mid kastoo khamiis iyo cimaamad sitaa waxbaa la yska weydiinaya aqoontiisu waxa doonto ha ahaato isagaan wax fiicanba garanayn baa la odhanayaa masaladaa ka warran waa sidaan diintii loo ilaalinayn bay ku tusinaysa walxaa jeclaa loo leeyahay maalka iyo caafimaadka aad baa loo ilaalinayaa laakiin diintii aad loo ilaashan maayo assalaamatu laa yucaadiluha shay bay culammadu yidhaahdaan nabadgelyada waxba uma dhigmaan marka waxa weeye shubahaadka waa inaan la dhegaysan waa inaan markaa la furin ciddii ahlu dalaale lagu sheego saasuu qabaa waxaasuu qabaa waxaasuu yidhaahdaa soo taaba adigu haysoodhan muxuu deliishaday haysoodhan mar haddaad og tahay marka waxa aad garatay inuu ahlu dalaal yahay ahlubidac yahay sunnadiiyo jaaddadii aanu ku sugnayn waxaad ka gurta iyo waxaad ka dhegaysata toonna ayna jirin sun samcaka minhu wa qalbaka minhu qalbigaaga iyo dhagahaagaba ka ilaali yani taasaa qofku ku badbaadi karaa yacni waxa weeye haddii kale shukuuk baa ku imanaysa oo shubahaadka ahludalaalka ayaa saamaynaya su-aasha labaad shiikhu wuxuu yidhi dadka qaar baa waxay odhanayaan bidaca ka hadla laakiin ahlulbidaca ha ka hadlina shabaabtu waxay tahay ahlulbidaca ka hadalka laga hadlayo iyo bidcada ka hadalka laga hadlayaa way israacayaan haddii bidcada laga hadlayna ahlubidacna waa laga hadlay ciddii bidcada marka waxa waxaweyn yani qabtana raddiga bidcada la raddiyaa waa soo gudagelaya laakiin marka la sheegaayo mar waxaa la sameeyaa cidda waa la magacaabaa haalibanna lama magacaabee waxaa laga hadlaa yacni bidca ay ku sugan yihiin ama mukhaalafaadka cidi ku sugan tahay labada dariiqabana waa jiraan labada dariiqabana waa jiraan nabigu calayhi salaatu wasalaam marar badan wuxuu odhan jiray mabaalu baalu aqwaamin yafcaluuna kada wa kada wax tacyiin la ma samayn jirin haaliban fii bacdi alaxyaanna waa cayimi jiro waa sheegi jiray marka waxay culammadu qaacid ahaan yidhaahdaan asalka waxa weeye inaan waxba la tacyiinin baa fiican ida lam yalzam itacyiin tacyiinku haddaanu laazim noqon tacyiinku haddaanu laazim noqon laakiin marka laga fursan waayo tacyiinka waxay noqonaysaa markaa in la cayimay markaa noqonaysa tacyiinkuna wuxuu ku xidhan yahay maslaxadiiyo mafsadada maslaxadiiyo mafsadadu ku xidhan yahay marka hore qaacida ahaan waa saas oo nabigu calayhi salaatu wasalaam marar badan maa baalu aqwaamin yafcaluuna kada maa baalu aqwaamin yashtariduuna shuruudan laysa fii kitaab illah maa kaana min sharti laysa fii kitaab illahi fahuwa baatin wain kaana mi'ata shart maa baalu aqwaamin yarfacuuna absaarahum ila asamaai fi salaa aw kama qaala sala allahu aleyh wasalam axaadiis badan oo markaa yacni si waxa weeye markaa aan la magacaabin laakiin la ishaarayo inay cidi sidaa samaysay ama marka ay qabto ayaa marka waxa nebigu calayhi salaatu wasalaam marar badan u sheegi jiray marar badan yacni u sheegi jiray ragga caynkaa samaynaya ama saa samaynaya iyagoo aan markaa la magacaabin fii bacdi alaxyaana nebigu calayhi salaatu wasalaam tacyiinka waa samayn jiray ama marka ha la khitaabayo bi'sa khatiibu lqawmi anta ama inuu marka waxa sheego maa adunnu fulaana wa fulaan yacrifaani min diinina shayan yani fulaan iyo fulaan waxaa saxaabada ayaa ka cabbiray laakiin nebigu waxa weeye tacyiinan buu u sheegay tacyiinan ayuu u sheegay saas aawadeed asheekh muqbil ibnu haadi alwaadici wuxuu odhanayaa asalku waxa weeyaan inaan markaa la tacyiinin idaa lam yalzam itacyiin tacyiinku haddaanu laazimin baab baan ugu yeelay kitaabkiisa u bixiyey nashru saxiifa u bixiyey ayuu baab saa ku guntay axaadiista qaarkood oo saa ku soo aroortayna soo arooriyey haddaba hal arrin ogow wadciga la joogo tacyiinka haddii mafsada ka dhalanayso raajixa ah yacni waxa weeye tacyiin lama samaynaayo waayo shareecadu wax markaa mafsada raajixa ku sugan tahay ma amarto iminka mas'ale haddaad ka hadasho waad tidhaahdo dadka qaar baa sidaa yidhi ama markaa sidaa iyo sidaas sameeyey saasina waa khalad waxay ku khalad tahay adilada sharciga sharcigaay khilaafsan tahay ilaahay baa saa yidhi rasuulkiisaa saa yidhi ahlucilmigaa saa yidhi dadku waxa weye waa dhegaysanayaan waana aqbalayaan waxayna odhanayaan diin buu laakiin haddaad tidhaahdo hebel saasuu yidhi oo dabeedna markaa hebel markaa intaad magacowdo aad ka hadasho ka dad kuugu dhow baa kaa hor imanaya maxaad adigu magacowdo ku leeyihi adaa khaldan adaa khaldan marka mafsada raajixa waxay ka imanayso shareecada lama amro ummadu waa kala duwan yihin yacni soomaalida agtooda tacyiinku wuxuu ka yahay arrin marka waxa weyaan adag inuu diin ka hadlay qofka uma qabaan hadduu tacyiin sameeyo cid buu iska weeraray kulihi yani marka iyagu garashadu waa saas marka maslaxa raajixa yani waxa weye waxay ku sugan tahay iyo mafsada raajixa waxay ku sugan tahay waa laba shay oo kala duwan shakhsiga adigaan markaa waxawe magacaabin ayaad marka wuxuu qabay intaad sheegto aad adilada ku caddaynaysaa markaasaa waxa weeye markaa dadka aqbalayaan oo qaadanayaan haddii aad marka waxa tacyiin samaysana cidda weliba dadku ay qadarinayaan ama agtooda marka waxa weyaan yani ku ah yani markaa ruux la qadariyo waxa weye waa ka hor imanaya kuwa dadkuugu xigaa ka hor imanaya maxaad adigu u magacawday kulii ya ka dadkuugu xigaa ka hor imanaya iska daa kuwa kale kii kaasoo horjeeda iska dhaaf marka waxa weye calaa kulli xaal taasi waxay ku xidhan tahay calaa xasabi almaslaxati ay ku xidhan tahay marka waqtiga waxa weeye mafsada raajixa ay ka imanayso kollayba marka tacyiinka lama samaynaayo wax ku baaqanayaana ma jiraan masaaishii yani ama waxyaalihii shubahaadkii iyo dalaalaadkii dadii qabeen marka la sheego oo la sharxo waxay cuskadeen iyo waxay deliishadeen oo markaysaa dabeedna laga jawaabo adilada lagu caddeeyo de qofkii xaqdoon iyo xaqa waa qaadanaya qofkii xaqdooni xaqa waa qaadanayaan bayaanka markaa xaqa la caddaynayaana uma rahmana tacyiinka shakhsiga idinka arka qur'aanka aayaadka qur'aanka ah yaday ku soo degayaan marka waxawayan yani cid ku soo degayaan ayaa haddana alfaad caama markaysaa ah lagu cabiraa lagu sheegaa markaasaa iyagii ay ku soo degeen iyo cid kaleba dhex gelaysa cidday ku soo degeen iyo cid kaleba aayaddu waa cammimaysa qur-aanka intee lagu cayima abujahal tacyiinkiisa miyaa lagu hayaa yaa abulahab waa lagu cayimay tabbat yadaa abii lahabin wa tabba ooridiisana waa lagu sheegay gaaladii hore waa lagu sheegay hadda ma yacni awsaaf baa lagu sheegaa haaliban qur'aanka markaasaa la yidhahdaa waxay ku soo degtay fulaan bay ku soo degtay markaasaa sifadaa wixii la yimi hadduu hebelkii yahay iyo hadduu cid kale yahayba waa camimaya oo hadalku wuxuu noqonaya alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab yani markaa saas yadaa buu markaa noqonaya marka calaa kulli xaal culammaduna markaysa markaa waa dee dhacdaa inay sheegaan oo iminka muftiga cusub ee markaa hadda sacuudiga xafidahullah wasadada khutaa sheekh fawsaan wuxuu yidhahdaa bidca ka hadla oo dalaalaadkiia ka hadla hebel baa qabiyo hebel baa qaba iska dhaafa waxaa ka hadashaan waxani waa dalaal waxani waa bidac waxaa dadka u caddeeya dikru fulaan iyo callaan iska dhaafa buu idhahdaa marka calaa kulli xaal wakhtiyada qaarkood tacyiinka waa la samayn karaa laakiin bayaanka xaqa kuma rahmana tacyiinka ashkhaasta la cayimaayo marar badanna mafsado raajixa baa ka timaada wallahu aclam waxaynu ku soo jirray tafsiiru suurati nisaa baynu ku soo jirray waxaynu joognay aayadda laa yuxibu allahu aljahra bisuu'i min alqawli ila man ulim wa kaana allahu samiican caliima macna ahaanna waa sheegnay macnaha guud allah wuxuu inoo sheegayaa in xumaan lala jahro allah inaanu jeclayn oo odhaah marka yani xumaana sare loo qaado ama sare loo sheego kii la dulmiyey isagu waa shikaayadiisa waa sheegan karaa dulmiga la dulmiyey ama tacadiga lagu xadgudbay yani waxa weeye taas waa sheegi karaa waxaana culammadu halkan oo kale ka hadlaan yani baabka kiibada waxyaalaha laga soo reebay waxaa ka mida mutadallimka yacni ruuxii dulmi sheeganayo dulmi loo geystay cidduu is yidhahdo dulmigay wax kaaga qaban kartaa inuu u dacwoodo u sheego uu yidhaahdo hebel baa i dulmiyey waxaasuu igu sameeyey waxaa yacni xantii waa laga soo reebay waa jaa'isa waa bannaanta waa mid bannaan istiftaagaa ka mid ah hinda maxay tidhi ina abaa sufyaana rajulun shaxiix abu sufyaan waa rajul waa nin shaxiixa bakhayla bay tidhi waa ninkeedii haddaan xoolihiisa ka qaato waxaan marka aanu ogayn unoo bannaan tahay nabigu wuxuu ihi khudii maa yakfiiki anti wawaladaki bilmacruuf ya mu odhan abu sufyaan saad u tidhi waa shaxiix saad u tidhi waa maqaamulistiftaa fatwaay ayay weydiinayse waxaa ka baabka taxdiirka taxdiirka xagga riwaayada markaysaga axaadiista daciifka cidda soo warinaysa iyo xagga diraayada yani bidaca cidda markaysaga faafinaysa ama waxaweye nusuusta taxriifinaysa bedelaysa in laga digo baabu taxdiir iminka ruwaatulaxaadiis marka laga hadlayo fulaan waa daciif fulaan waa waah fulaan waa sayi lxifdi fulaan waa kadaab fulaan waa mutahamun bilkadib fulaan waa faasiq marka laleeyahay fulaan laa shay maxay tahay waxyaalahaasi waa taxdiir laga digaayo maxaa looga digayaa waxaa looga digayaa yani markaa ximaayatan iyo siyaanatan lixadiisi rasuul ilahi sala allahu aleyh wasalam xadiiskii nabigaa la ilaalinayaa ya si waxa weeye aan nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaanu odhan looga sheegin si bareer ah ama si marka waxa weeyaan yacni kama ah oo qalada aan laga sheegin waa shareecadii oo la xafidaayo waxaa ka mida baabu diraaya lafteeda haddii marka waxa ruuxu marka bidac faafinayo oo bidcoole yahay ruuxna ku noqnoqonayo oo doonayo inuu marka ka faa'iidaysto ama wax ka dhigto in la war bidcoole waxbaa ka dhigan war iska ilaali waxa weeye waa taxdiir wey imaamu nawowi markuu ka warramayo riyaad saalixiinka wuxuu odhanayaa lixda sinfiya laga soo reebo kiibada waa sheegayaa waa taxayaa waxaan odhanayaa marka taxdiirka markuu sheegaayo yacni waxa weeye waaba waajibayaaba si axaadiista nebiga loo ilaaliyo iyo si dadkii bidcoolayaasha bidcadooda looga ilaaliyo si aynay ugu faafin waxay noqonaysaa yani jaa'is keliya ma ahe waxay noqonaysaaba waajib dikriga la sheegaya laga digaya waajib buu noqonaya waajib ayuu noqonayaa marka axaadiis bayna u daliishadeen culammadu suwarkanna badankoodu waxay yihiin waa ijmaaciya wax laysku waafaqsan yahe culamadu isla ogol yihiin yani markaa weeye lixda markaa nooc tadallam wastacin wastafti xadir wacarif wadkura fisqa almujaahir bayd markaysaa yani lixdaba lagu kulminaya ayaa jira abyaad kalena waa jiraan oo markaysaa baydbayd lagu kulminayo iyo qaar laba baydiba waa jiraan marka tadallam waa kii markaysaga dulmiga sheeganayy wastacin waa kii waxa weeye markaa munkar la doorinaayo la beddelaayo oo ayuu marka u kaashanaya cid markaa doorin karta masalan isagu waxba kama qaban karo meel baa khamriga marka waxaa lagu iibiyaa khamrigana lagu soo dejiyaa waxa weeye dadkiina marka waxa weeye ay markaa ka iibsanayaan wax khafiya ma aha waa wax markaa lagala soo baxayo meeshaa laga guranayo basaasnimo iyo wax ku timi maa adamar markaasaa waxa weeye isagu haddaan waxba ka qaban karin cid wax ka qaban kartuu u tegayaa oo u sheegayaa markaasuu odhanaya marka halkan dee khamri baa lagu soo dejiyaa laguna iibiyaa waa isticaana calaa inkaari munkar calaa takyiiri munkar wastafti waa fatwo weydiin xadir waa taxdiirka baaburiwaayo baabudiraaya labada waa soo gelaya wa carif waxa weeye qof baa iin leh inta haddaan la sheegin lama garanayo markaasaa la yidhi intii la sheegaya oo leeyahay waa kii curyaanka ahaa ama waa kii laangadha ahaa ama waa kii cawarnaa ama waxaweeye waa kii markaa eh, indhaha casaa ama kii indhihiisu ay ooyi jireen weeye yacnii iinaha noocaasoo kalea ah marka la sheegaayo waxay tahay waa tacriif qofkii aan si kale lagu garayn waa kutub axaadiis waa idinka arkay alacmash iyo alacraj iyo markaysaga inay ku jiraan yani ruwaadda axaadiista marka la soo warinaayo waata markaysaga loo sheegaayo waa tacriif mm. daruurada markaysaga garashada si loo garto ayaa keensatay wadkuran fisqa almujaahir waxaad sheegtaa yani ruuxa mujaahirkaee munkaraadka la jahra fisqigiisana sheeg yacni ruux baa marka waxa weye munkarkii maba qarsanayaba shaaricuu la taagan yahay marna munkarka waa lala dhuuntaa marna caalan baa qofku u sameeyaa mar hadduu caalan u sameeyo munkarka uu caalanka u sameeyey waa lagu sheegi karaa waayo wuxuu qarsanayo yacni ma aha hadduu dhibsanaayo wuu la dhuuman lahaa ya waa la dhuuman lahaa marka waxa weeye fisqiga mujaahirka isagana waxaweye qadarka uu la jahray maaha wax kale yacni waxa weeye isagana sheegista laga sheegaayo dhibi kuma sugna ashyaada marka dhammaan la sheegaayo waa inay noqotaa yani wax looga jeedo liajli illah iyo baab nasiixa wax looga jeedo waa inay markaa tahay qadarka marka waxa weeye daruuradu ku xasilaysana waa inay laga gudbin addaruuratu tuqadaru biqadriha daruurada qadarkeeda ayaa la qadariya masalan cid baa laga digayaa digitaankii waxa uu ku xasilay oo ku filan digitaankii haddii lala yimaado intaa wax ka badan in loo dhaafo maaha wixii ka dheeraada daruura ma keensan bas intaasaa lagaga kaaftoomaya horta nawowi aad buu uga warramay masaladaas oo riyaadu saalixiinka iyo kitaabkiisa aladkaar labada waa kaga hadlay suwarkana waa sheegay yacni marka waa taxay axaadiistana waa soo arooriyey waa loo raajici karaa culamo kalena waa ka hadleen shawkaani wuxuu leeyahy risaale la yidhahdo rafcu riiba maa yajuuzu min alghiibati wamaa laa yajuuz waa risaale yar oo suwarka lixdaa uu ku niqaashayo daliil ahaan maxaa yacni markaa ay daliil u noqon karaa suwarkan maxaanse daliil markaa aan daliil markaa lahayn yacni waa sheegayaa isaguna haalibkeeda waa sallimaya haalibkeeda waa sallimaya marka risaaladaasna waa laga faa'iidaysan karaa rafcu riiba la yidhaahdo waa risaala mufiida markaa weeye haalibka suwarkana waa yani waxyaale lagu ijmaacsan yahay haalibkeedu weeye waxaa markaa laga hadli karaa waa maqaamka qadiyadda istiftaaga ku saabsan iyo qadiyadda tacriifka oo qadiyadda istiftaaga la odhan karo siay culamada qaar yidhaahdeen fatwadii kuma xidhna hadday fatwo tahay magacowga ciddii la magacaabaayo waxaa la odhan karaa low dalamanii shaksun kada hadduu shaksi i dulmiyo oo saa iyo saa igu sameeyo yani maxaa xukunkeedu noqonaya taasoo kale culamada qaarkood waxay yidhaahdeen tacyiinka waxba laazim aha laakiin tan markaa nebiga hinda ay ku tidhi wuxuu noqon karaa min baabi alqada min baabi alqadaa ayuu noqon karaa alqadaa cala alghaa'ib yani noocaasuu noqon karaa nabigu calayhi salaatu wasalaam mufti iyo qaadi iyo markaysa waxaan mucallim iyo yani imaam intaba waa ahaa intaba dee waa ahaa tan tacriifka ku saabsanna haddii qofkii si kale loo garan karo sida kale in loo tacriifiyo ayaa marka waxa weeyaan yani markaa habboon laakiin haddaan markaa si kale loo garan karin suurada noocaasi waxay noqonaysaa waxa weeye lagama maarmaan inay noqonayso xaajana ay keensanayso in la garto khaasatan dee cidda axaadiista soo warinaysa oo kale dee waxa weeyaan qaarkood baa laqabadoodu macruuf yihiin laakiin dadka qaar aynay garanayn magacoodaba dad badan aynay garanayn allah waxau yidhi laa yuxibu allahu ljahra bisuu'i min alqawl laa yuxibu allahu ilaahay ma jecla aljahra bisuu'i xumaato in lala jahro ma jeclo min alqawli xaalay odhaah tahay yani in lala jahro ma jecla min axadin cidnaba yani markaa xaggeed yani xaalu ka ahaaday yani cidnaba ilaahay ma jecla inuu xumaan la jahro xumaan sheego ay yucaaqibuhu calayhi waa ku ciqaabaya waxaa wilayaa sifada maxabada culammada marka waxa salafku xubbiga waa sugayeen oo sifaadka ilaahay nusuusta ku soo arooray dhammaan waa sugayeen inay sifaadka kale reebi jireen oo qaarna awili jireen qaarna waxa weeye ay sugi jireen yacni sidaa salafkii lagama hayo salafku waxay ahaayeen sifaadka dhammaan qaar isbaatiya bay ahaayeen sida macruufka ka ahi saasay ahayd ya sida macruufka ka ahi saasay ahayd marar baa lagu odhanayaa markaa imaam hebel baa markaysaa markaa halkaa awilay marka waxa weeye waxyaalahaas waxay u badan yihiin waxyaalaha aan sugnayn oo subuutkooda yacni markaa wax lahuba aynay ahayn yacni waxyaalahaasi waxay u baahan yihin waqtiyo kale in markaa waxaa laga hadlo oo bal hadda waxyaalaha dadka qaar u nisbeeyeen salafkii oo ta'wiilka sifaatka ka mida ah, in waxa weeye markaa inta la soo arooriyo yacni markaa la sheego si talabadu marka ay fikrad uga qaataan oo u ogaadaan hadhow aynay marka kadisa iyo wax ugu noqon waxyaalahaasi waa waxyaalaha aan sugnayn wey salafka waxaa macruuf ka ahaa sifaadka dhammaan inay sugan marka allah cid waa jeclaadaa muxsiniintuu jecel yahay mutaqiintuu jecel yahay tawaabiintuu jecel yahay mutadahiriintuu jecel yahay acmaasha saalixa ee wanaagsan buu allah jecel yahay jacaylka ilaahayna lama mid aha jacaylka makhluuqaadka kayfkiisa iyo qaabkiisana garan mayno sida laynagu sheegeen u rumaynaynaa xubbiga ilaahay lama mid aha xubbiga makhluuqaadka lama mid aha ariiqa sifaadka kale la mariyo baa la marinaya inaanu cidda aanu allah jeclayn inuu ciqaabayaana waa ka laazimaysaa laakiin laazimulxaqi xaqun laasimku ma keensanaayo asalku ka laazima inaanu jirin ya ee waxa weeye iyadoo laasimku jiro ayaa haddana waxa weeye ku ka laazimayna uu yahay markaa mid jira markaa uu yahay laazimulxaqi xaqun ay yucaaqibuhu calayhi waa ku ciqaabaya inaanu jeclayna waa jirtaa wuxuu jecel yahay cidda marka wanaagga la imanaysa ayuu allah jecel yahay sida nusuusta ku soo aroortay yuxibu tawaabiin wa yuxibu almutahiriin iyo nusuusaha la midka ilaa man ulima ay laa jahra man ulima yacni mid la dulmiyey jahrigiisa mooyaane oo la yidhaahdo waxay noqonaysaa istisnaa mutasil oo shayga la sheegay waa jahri odhaah lala jahraayo xumaan lagu sheegaayo shayga laga soo reebayna waa ashkhaas weeye marka dee way kala duwan yihin marka si uu mutasil noqdo jahra ayaa la qadaraya jahra haddii la qadaro min baabi xadfi lmudaaf wuxuu noqonayaa jahriga uu la jahro isagu oraa xumaan uu ku sheegaayo qofkii la dulmiyey yacni iyadu waa ka hadhan tahay waayo waa arrin u bannaan wejiga kale waxay tahay waa in la yahaha waa munqatic haddii la yaha waa munqaticna waxay noqonaysaa laakin inay la macno tahay ilaa man ulima laakin man ulima ha yeeshee kii la dulmiyo oo madluum noqda falaa yu'aakhidhu biljahri ilaahay u qaban maayo jahriga uu xumaanta la jahray biljahri bihi shayga xumaan ku sheegaayo inuu la jahray ou yidhaha wuu i dulmiyey caynkaasu igu sameeyey waa igu tacadiyey taa ilaahay u qaban maayo kuma ciqaabaayo wasay ku dhacaysaa taas markaa jahriga uu isagu xumaan la jahrayaa kii la dulmiyey bian yukhbira suuradii waa kan kuu sheegaya bi an yukhbira inuu ka warramo can dulmi daalimihi ka dulmiyey dulmigiisa wa yadcuu calayhi uu habaaro habaarkaana waa inagini waa inaynu ku tacdiin ya ilahu xaqayga iga gooyo kale waa inuu yidhaahdaa laakiin waxaa ka fiican inuu sabro oo iska dulqaato ayaa fiican inuu sabro iska dulqaato hadduu gaal yahay ka dulmiyey siduu doon u habaari karaa laakiin hadduu muslim yahay waa in markaa madlamadiisii yacni markaa habaar ka badan qadarkii madlamada u geystay habaar ka badan waa inaan ku habaari wa kaana allaahu allah wuxuu ahaaday samiican mid maqal badan limaa yuqaalu waxa la odhanaayo caliiman u cilmi badan bimaa yufcalu waxa la samaynaayo waa wax kastoo la yidhaahdo ilaahay waa u maqal badan yahay wax walbana ilaahay waa u cilmi badan yahay wax la samaynaayo iyo wax marka la caqiidaynaayo iyo wax la odhanaayo wax walba allah waa u cilmi badan yahay xadiis waxaa lagu soo wariyey abu daawuudka soo warinaayo caaisho in wax laga xaday dabeedna ay habaartay ciddii xadday ciddii wax ka xadday ayay habaartay ya markaasaa waxaa laga sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiisku abu daawuud kusoo wariyey sunanka abi daawuud laa tusabbikii canhu ha ka fudaydinin yacni markaa dembigii ha ka fudaydin laa tusabbikii canhu fudaydintu waa maxay waxaa laga tilmaamayaa bimacnaa haddaad habaarto dee nooc argo argosiyaad samaysay markaa dee waxa weeye dembigii waad ka fudays malaa sanadka maqaal baa ku jira laakiin saasaa la soo weriyey in tubduu khayran allah wuxuu uhi in tubduu haddaad muujisaan tudhiru aa muujisaan khayran khayr aa muujisaan min acmaali ilbiri acmaasha khayrka ka mida aw tukhfuuha ma aqarisaan tacmaluhu siran hoosaa u samaysaan iyo sir aw tacfu can suu ama xumaato a cafidaan dulmin dulmi laydin geystoo kale a cafidaan suuguu ku fasiraya dulmiga fa ina allaha allah kaana wuxuu ahaaday cafuwan mid cafin badan oo qadiiran awood badan buu ahaaday yani waa idin cafinayaa haddaa cafidaan aljazaau min jinsi alcamal abaalmarintu waxay tahay noocii camalku yahay ba abaalmarintu noqotaa ya man satara musliman satarahu allah fi ya man nafasa can muminin kurbatan min kurabi dunya nafasa allahu canhu kurbatan min kurabi yowmi alqiyaama qofka marka waxaa uga farajeda qof muslima kurbo kurbooyinka adduunye ka mida ilaahay wuxuu uga farajadaa kurbo kurbooyinka aakhiro ka mida yani aljazau min jinsi alcamal marka haddaad cafido allah waa ku cafinaya alaa tuxibuuna an yakfira allahu lakum iyaduna waxay ahayd noocaas ayay marka ahayd ina aladiina yakfuruuna aayadda waxaa la ysku daray cafuwan qadiira ina allaha kaana cafuwan qadiira waxay ahlucilmiga qaarkood yidhahdaan asmaada ilahay markay ka warramayaan isim kastoo asmaada ilaahay ka midi wuxuu faa'iidaynayaa ama ku tusinayaa kamaal iyo madxi yaa allah isku ammaanay isim kastoo asmaada ilaahay ka mida waayo asmaada ilahay waa maxay alasmaau alxusna walilaahi alasmaau alxusna lama odhan alasmaa alxasanah lama odhan magacyo wanaagsan buu allah leeyahay lama odhan alxusna iyo alxasana farqa udhexeeya alxusna waxay faa'idaynaysaa tafdiil waa ismu tafdiil wey alxusna waa taaniisu axsan yacni ismu tafdiil markuu mudakar yahay wuxuu markaa ku yimaadaa yacni markaa afcal afdal axsan aclam aclaa laakiin markuu mu'anas yahay wuxuu ku yimaadaa yani halka axsan uu ahaa xusna halka uu acla ahaa culya halka uu ahaa afdal fudla marka alxusna waa maxay waa magacyadii wanaagga badnaa wanaagsana maaha wanaagga badnaa marka waxay joogaan muntaha alxusni waalkamaal ya yacni xagga markaa kamaalka iyo ammaanta iyo wanaagga heerka ugu dambaysay haayat almuntaha bay ka joogaan marka magacyada ilaahay isim kastaba wuxuu faa'iidaynayaa kamaal iyo madxi buu faa'iidaynaya haddana laba isim marka la ysku ladha yidhaha culammadu asmaada ilaahay ka mid a mid waliba kamaalkii iyo madxigii uu faa'iidaynaya waa faa'iidaynaya waa ku tusinaya haddana isku ladh ahaanta la ysku ladhayna kamaal kaloo ka ziyaada ah ayuu faa'iidaynayaan masala waxaa la isku daray masalan alcasiiz iyo alxakiim alcasiiz waa ilaahay cizada badnaa cizadii waa khalabada haalib noqoshada iyo yacni marka adaygiiyo xoogga iyo markaa inaanu nadiir iyo shabihi toonna lahayn alaasata macaanin saddex macne ayaa cizadu faa'idaysaa mararka laynu soo sheegnay oo caza iyo cizu iyo caza iyo casu iyo caza iyo cuzu baa maaddadu ku timaadaa ficilladeedu marka caza iyo cizu iyo caza iyo cazu caza iyo cazu waxay tilmaamaysaa nudraday tilmaamaysaa ya caza iyo cazu casiis buu noqdo bimacnaa waxa weeye waa naadir oo laa nadiira lahu wax u dhigmo oo shabiiha ma leh waxaas waa casiis waa naadir laa yuujadu miluh yacazu baabu farixa markay tahay wacaziza yaczazu baa asalkeedu ahaa caza yacizu markay tahay waxay sheegaysaa yani adayga iyo xoogga ishtadda wa saluba wa qawiya caza yacizu caza yacuzu markay tahay iyadu waa mutacadiye waxay sheegaysaa halabada wacazanii fi lkhitaab yani halabanii marka cizat lhalaba iyo cizat lquwati wsalaaba iyo cizat nudrati wa cadam nadiir saddexda macno waa faa'idaynaysaa marka cizada ilaahay yani waa laga qaadanaya ismka alcasiiz alxakiimna waxa weeye macaani baa isagana ku kulmaysa inay tahay min alxikma iyo min alixkaam iyo min alxukmi min alxukmi inay tahay oo bimacna alxaakim laga tilmaamayo xukunkii jazaagiiyo kii qadarigaha iyo kii sharcigaha intaba soo gelayaan yayna tahay min alixkaam oo itqaankii iyo sugistii ah yayna inay tahay min alxikma oo markaa laga tilmaamaayo inuu xikmo u saaxiib yahay oo shay walba halkuu ku abboon yaha dhigay marka labadii isim mid walba kamaal iyo madxi isagoo faa'iidaynaya haddana marka la ysku laro kamaal iyo madxi ka ziyaada imanaya oo maxay ah isku larhkoodu wuxuu faa'iidaynayaa macno kaloo ziyaada ah isdiwaajiyatun marka waxaan yani alasmaa isku lamaanaanshaha isku lamaanaadaan kamaal kalea ka dhalanaya xikmatun bilaa ciza iyo cizatun bilaa xikma mid walba waa nuqsaan oo dee cid baa dhici karta makhluuq ah inay ciza ku sugan tahay laakiin xikmadii ka maran yihin wa ida qiila lahu itaqi llaha akhadathu alcizatu bilismi xikmadii baa ka maqan waa naqs haddama aragtaa marna waxaa dhici kartaa makhluuqa xaggiisa marka la eegaayo inay xikma jirta laakiin biduuni ciza ya oo xikmadii dacfi ku lamaan yahay saas aawadeed yani markaa xaggaas marka waxaweye dacfigu markaa ka jiro ilaahay markaa taasi kuma sugno yani waxa weeye cizadiisu waa maqruunatun bilxikma wa xikmatuhu maqruunatun bilciza marka waxaweye taasna waa faaiisa halkanna waa saas si laeg cafow iyo qadiir baa la israaciyey cafwigu siisa waa fiican yahay qudraduna waa fiican tahay isku labnaanshahooduna ka sii fiican oo waxa weeye saas aaweed baa shareecada maxaa lagu ammaanay alcafwu cinda almaqdura ya ama cinda almaqdira kolba kaa tidhahdaba yacni waxa weeye qudradii iyaday jirto uu kari karo inuu aargoosto inuu cafiyaa ka kamaal badan dee cafinta uu cafiyo isagaan awoodi karay inuu markaa aargoosto allah waxa uu yidhi ina aladiina yakfuruuna billaahi wa rusulih ina aladiina kuwii yakfuruuna ka gaaloobayay billaahi allah ka gaaloobaayey wa rusulihi rasuullada ilaahayna ka gaaloobaayey wa yuriiduuna doonayay an yufariquu bayna allahi wa rusulih inay kala geeyaan allah iyo rasuulladiisa inay kala geeyaanoo iimaanka ku kala geeyaan doonaayo bian yu'minuu bihi say ku kala geynayaan waa kan suuradeedii ku sheegaya bian yu'minuu bihi inay allah rumeeyaan bay ku kala geynayaan duunahum yacnii rasuullada xaalay ka tegayaan iimaanka ay rumaynayaan rasuullada mid kalena waa soo gelaysaayo haddii rasuullada ay yacni qaarkood beeniyaan iyaduna waa soo gelaysa wa yaquuluuna waxay odhanayaan nu'minu bibacdin halkan baa lagu sheegay markaa taa kale wa yaquuluuna waxay odhanayaan nu'minu bibacdin waxaanu rumaynaynaa qayb rasuullada ka mida min arrusuli rasuullada ka mida wa nakfuru bibacdin waxaanu ka gaaloobaynaa bay odhanayaan qayb rasuullada ka mid a bibacdin minhum qayb ka mida rasuullada wa yuriiduuna waxay doonayaan an yattakhiduu bayna daalika sabiila an yattakhiduu inay ka yeeshaan bayna daalika madkuurka lasoo sheegay ismu ishaare xaggaynu nugu noqonayaa wuxuu noqonayaa mushaarku wuxuu noqonayaa madkuur ayuu noqonaya laqbadii hore a kusoo sheegay madkuurkaasaa hoosta wuxuu ka yahay maxay kufri iyo iimaan sida marka mufasirkuba kuu sheegaayo marka labada shay saasuu ugu dhacayaa biwaasitati madkuur aw maa dukir wa yuriiduuna waxay doonayaan an yatakhiduu an yatakhiduu inay ka yeeshaan bayna dalika ay bayna almadkuuri yacnii kaa la soo sheegay dhexdiisa oo ah kufrigiiyo iimaanka alkufri waliimaani kufrigiiyo iimaanka dhexdooda inay ka yeeshaan bay rabaan sabiilan wadda ay ka yeeshaan dariiqan yadhabuuna ilayh wadda ay ku tagaan inay ka yeeshaan oo xaggiisa ay qabtaan dariiqay markaa xaggiisa u kacaan inay ka yeeshaan bay doonayaan ulaa'ika kuwaasi hum ulkaafiruuna waa kuwii gaalada ahaa xaqan xaal gaalnimadoodu ay tahay mid dhaba tahay ama xaqan ay kufran xaqan humulkaafiruuna kuwa gaalada ah weeye xaqan ay kufran xaqan masderka qadartood ka sifayso waa waa nactu almasdar labada waji midna ma marin sheikhu yahay saddex wajaa ku bannaan alaasata awjuh weji waa ka uu mufasirku inoo sheegaayo jalaaddin asuyuuti raximah ullah laba weji oo kalena culamada qaarkood baa sheegay oo samiin alxalabi ka mid yahay weji waxa weeyaan in la yidhaahdo humul kaafiruuna waa kuwa gaalo ah xaqan xaal markaa yacni markaa ay dhab tahay yacni markaa gaalnimadood xaqiiqo ay ku yihiin oo alkaafiruuna laga xaalaynaya wejiga kale waxaa weeyaan in la yidhahdo masder baa la qadaraya oo nactu lmasdari weeyi masderkiina waa maxduuf ulaa'ika kuwaasi hum lkaafiruuna gaalo weeyi xaqan kufran gaalnimay gaaloobeen gaalnimadaasoo xaqan dhab ah marka xaqan waxay sife ka tahay kufran oo la qadara wejiga saddexaad wejiga mufasirku maray waa masdarun mu'akidun limadmuuni jumlati qablahu waa masdar adkaynaaya jumlada ka horaysa macnaheeda madmuunka ay koobsatay macnaha ay koobsatay ayuu adkaynaya macnahay koobsato ah gaalnimo loo sugay marka madmuunkaas macnaha maxaa la macno noqonaya xaqan maadaama la yidhi caamilkiisu wuxuu noqonaya maxduuf buu noqonaya oo la qadaraya ay axuqu daalika xaqan waan sugayaa kaas oo gaalnimada ay gaaloobeen ah xaqan sugis baan sugaya wejiga mufasirku maray waxaa la qadaraya marka axuqu daalika xaqan ama xaqa daalika xaqan sidaana waa loo cabiraaya arrinkaasi marka waxaa dhabnimay u sugnaatay ama axuquhu waan sugayaa ya xaqa laazim iyo labadaba leedahay xaqa xaq buu noqday iyo xaqa in la yidhaahdo waxa weeye markaa yani xaqahu axuquhu waa saas mutacaddi ay tahay axuquhu waan sugayaa daalika kaas oo inay gaalo yihiin xaqan sugis baan sugayaa haddii la yidhaahdo waa kufri marka eh, gaalo gaalnimadoodu xaq tahay culammada qaar baa waxay yidhaahdeen dee gaalnima xaq ma ahe gaalnimadu waa baatil see lo gaalnimada xaqa waxaa la xaqaa loo isticmaalaa laba macne mar waxaa loo jeedaa xaqii dee naafica ahaa ee baatilka kulli diga ahaa sida xaqa allah soo dejiyey marna xaqa waxaa loo isticmaalaa shay haabitoo xaqiiqa ah marka muraadka looga jeedaa kufri xaqa marka laga tilmaamaayo waa kufri dhab ah oo xaqiiq ah baa looga jeedaa laakiin waa shay naaficoo yacni baatilkii ku liddi ahoo yacni sharci aha ah loogama jeedo hmm. wa actadnaa lilkaafiriina allah wuxuu uhi wa waa diyaarinay lilkaafiriina gaalada waxaan u diyaarinay cadaaban cadaab baan u diyaarinay cadaabkaasoo muhiinan wax dullaynaaya ama muhiinan ay daa dulli u saaxiiba daa ihaanatin baanu maray oo ahaana in loo jeedo yani markaa dulli buu u saaxiib yahay waana isla isu tegaya macnaha dullayn buu u saaxiib yahay iyo waxbuu dullaynaya waa macnuhu waa isu tegaya wa huwa cadaabu naar waa cadaabka naarta weeye allah wuxuu uhi waladiina kuwii aamanuu billaahi halkaa aan sii baraarujiyo nebiyada ilaahay waxaa waajiba dhammaan in la wada rumeeyo midaynu magiciisa garanayno iyo midaynaan garanayn nebiyada iyo rasuullada ilaahay rasuullo ama nebiye ka yeelay dhammaan waa in la wada rumeeyaa cidda aan magacyadooda garanayno bismihii ayaynu ku rumaynaynaa cidda aynaan magacyadooda garanayna ijmaalan baynu u rumaynaynaa waynaha nebiyada ilaahay oo dhan waa wada rumaynaa hal nebi oo nebiyada ka mid a qofka beeniyaa waxay ka dhigan tahay nebiyada dhammaan inuu beeniyay ka dhigantahy saas aawadee tu allah yidhi kadabat qawmu nuuxin ilmursaliin waa beeniyeen qowmu nuux rasuulladii ilaahay oo dhan bay beeniyeen imse rasuul baa loo soo diray hal rasuul baa loo soo diray haddana allah wuxuu yidhi kadabat qawmu nuuxin ilmursaliin kadabat caadun ilmursaliin ya yacni caad baa beeniyey rasuulladii ilaahay maxaa rasuullada ilaahay beeniya loo yidhi hal rasuul inay beeniyaan waxay ka dhigan tahay rasuullada ilaahay inay wada beeniyeen waayo rasuulladoo dhami waxay ku wada baaqayaan maxay tawxiid marka mid qura haddii lagu beeniyo oo laga gaaloobo waxay ka dhigan tahay dhammaan in laga kufriyo laga gaaloobay saas aawadeed nabiyada ilahay waa in la wada rumeeya allah wuxu uhi waladiina kuwii aamanuu rumeeyey billaahi allah rumeeyey wa rusulihi rasuullada ilaahay oo dhanna rumeeyey walam yufariquu aan kala kaxayn oo kala geyn bayna axadin minhum axad rasuullada ka mida cid rasuullada ka midana aanan kala geynoo qaarna aan rumayn qaarna aan beenin ee wada rumeeyey ulaa'ika sawfa yu'tiihim kuwaasi ilaahay wakhti dambuu siin doonaa ujuurahum ajaradooda sawaabka acmaashooda wakhti dambuu siin doonaa waa yowmu alqiyaama wa kaana allaahu allah wuxuu ahaaday kafuura mid dembi dhaaf badan oo raxiiman naxariis badan buu ahaaday marka mu'miniintu dhammaan waa inay wada rumeeyaan rasuullada ilaahay rasuul qura beenin maayaan rasuullada ilaahay waa wada rumaynayaan yuhuudda rasuullada qaar bay sheegeen inay rumeeyeen qaarna waa beeniyeen saas aawadeed dee waa gaalo yacani wakada kiristaanku iyaguna saas i la-eg bay sheegteen marka qofkii rasuul rasuullada ilaahay ka mida beeniyaa wuxuu noqonayaa kaafirun bilah buu noqonaya allah wuxu uhi waladiina kuwii aamanuu rumeeyey billaahi allah rumeey wa rusulihi rasuullada ilaahayna rumeeye kullihim dhammaantood walam yufariquu aan kala kaxayn oo kala geyn bayna axadin minhum axada rasuullada ka mida cid rasuullada ka mid a axadka markay maqaamu nafyi dhacdo waxaa loo jeedaa yacni markaa kulligood baa laga tilmaamaya waayo cumuumka markaa laga qaadanayo ayaa faa'iidaynaya koox ka mida aan kala geyn oo kala kaxayn oo qaarna rumayn qaarna beenin bayna markaa lama geliyo shay mufrada lama geliyo bayna zaydin lama yidhaahdo laakiin bayna axadin maxaa loo yidhi maqaamulcumuum bay dhacdo waxaa loo isticmaalaa oo looga jeedaa bayna jamaacatin waaxida koox yaga ka mida cid yaga ka mida aan kala kaxayn oo qaarna rumaynin qaarna beenin ee wada rumeeyey ulaa'ika sawfa nu'tiihim nutiihim iyo yutiihim labada waa la akhriyey dhowr qiraa'a ku sugan ulaa'ika kuwa sawfa yu'tiihim wakhti dambuu allah siin doonaa binnuuni walyaa wuxuu ku ishaaraya labada qiraa'o binnuuni waa la akhriyey oo nutiihim walyaa iyana waa la akhriyey yu'tiihim ya hamsada in marka waxa weeye la ibdaaliyo oo madi loo bedelana iyadana waa la akhriyey wakhti dambuu allah siin doonaa ujuurahum ajaradooda sawaaba acmaalihim camaladooda abaalmarintii camaladooda ayuu siin doonaa iyo ajarkii camaladooda wa kaana allahu allah wuxuu ahaaday mar walbana yahay kafuura mid dembidhaaf badan liawliyaa'ih awliyadiisa u dembidhaaf badan waa muminiinta weeye awliyada ilaahay ahluliimaanka ahluliimaani wataqwa raxiiman mid u naxariis badan biahli taacatih cidda taacadiisa u ehelka yas'aluka ahlulkitaabi an tunazila calayhim kitaaban min asamaa yas'aluka waxay ku weydiinayaan ahlulkitaabi ahlukitaabku an tunazila calayhim korkooda inaad ku soo dejiso bay ku weydiinayaan oo kaa codsanayaan kitaaban kitaab aad ku soo dejiso min asamaa'i samada ka soo dejiso faqad sa'aluu xaqiiqee waxay weydiiyeen muusaa nabi muuse calayhi asalaam akbara min dalik intaa wax ka weyn bay weydiiyeen fa qaaluu waxay yidhaahdeen arina allaha jahra arina allaaha allahna tusi jahratan yacni marka aragti caddaan ah oo ciyaan ah aanu arkayno yacni na tusi saasay yidhahdeen ama jahratan la xaaleeyo ay mucaayinina xaal indhaha yaga aanu ku arkayno na tusi xaal indhaha yaga aanu ku arkayno na tusi fa asaaciqatu faakhadatum waxa qabatay asaaciqatu yacni markaa halaag baa qabtay saaciqada danabka la yidhaahdaa waxaa se loo jeedaa geeri baa markaysaga ku dhacday yacni markaa la halaagay dhinteen waxay ku qabatay bidulmihim bisababi dulmihim dulmigoodii dartii ayay ku qabatay yacni xadgudubkay la yimaadeen daraaddeed uma ittakhaduu alcijla intaa dabadeed waxay yeesheen alcijla weylkii bay ka yeesheen dibigii yaraa ilaahan macbuud la caabuday ka dhigteen ittakhada bimacnaa sayara markay tahay laba mafcuul bay qaadataa mafcuulkii labaad baa la xadfo ilaahan ah min bacdi maa jaa'athum albayinaat markii xujooyinka cadcad iyo dalaaisha cadcadii u timi dabadeed ayay waxay ka yeesheen dibigii yaraa ama weylkii ilaah ka dhigteen macbuud la caabudo facafawnaa can dalik waanu cafinno arrinkaa waa ka cafinay markay ka toobad keeneen dabadeed baa loo jeedaa wa aataynaa muusa sulaanan mubiina wa aataynaa waa siinay muusa nabi muuse calayhi salaam sulaanan xujo iyo daliil baanu siinay mubiinan yacni ay bayinan cad ama sulaanan awood baanu siinay iyo tasallut mubiinan ay bayinan cad ou reer banu israa'iil ku leeyahay oo waxa uu ku yidhaahdo aynay khilaafayn wa rafacnaa fowqahum utuura labada macno waa loo fasiraa suldaanka wa rafacnaa waa kor yeellay oo waa qaadnay fowqahum yaga korkooda xaalay ku sugan tahay atuura buurta tuur la yidhaahdo tuuru saynaa ayaanu qaadnay bimiisaaqiim ay bisababi akhdi miisaaqiim ballankoodii adkaa qaadista laga qaadayo darteed ayaa buurta loo kor qabtay oo inta la fujiyey buurtii korkooda laga korraysiiyey iyagoo buurtii ka sarrayso korkooda ay harsanayso ay hoos harsanayaan ayaa dabeedna miisaaq ballanka laga qaadaya wa qulnaa lahum allah wuxuu uhi waxaanu ku nidhi iyaga udkhulu lbaaba albaabka gala sujadan xaala kownikum aad tihiin saajidiina qaar sujuudsan aad tihiin yacni markaa gala oo madaxyada aad ah foororinaysaan oo hoos dhigaysaan waa yahay ama xaala niyaysantiin inaad sujuuddaan xaqiiqatan yacni albaabka gala ay naawiina an tasjuduu wa qulnaa lahum waxaanu iyaga ku nidhi laa tacduu fi sabti ha xadgudbina sabtida gudaheeda waxba ha ugaarsanina wa akhadnaa minhum miihaaqan haliidaa wa akhadnaa waa qaadnay minhum iyaga waxaanu ka qaadnay miihaaqan ballan adag baanu ka qaadno haliidan yacni aad u adag ballan adag oo qara leh naqdihim miihaaqahum wa kufrihim biaayaati illaah allah wuxuu inoo sheegayaa nimankii ahlu kitaabka ahaa yuhuud iyo nasaare la yidhaahda ahlu kitaabkee khaasatan qolada yuhuudda markaan delbanaysaye waxay markaa nebi maxamed weydiiyeen oo ka codsadeen kitaab cirka ka soo dega inuu u keeno culammada qaar waxay yidhaahdeen waxay doonayeen kitaab iyagoo arkaya jumlo aho dhammaystiran oo cirka ka soo degaya ay arkayaan markaa uu soo socdo ilaa marka dambe u yimaado kitaabkaasina uu jumlo yaho isku dhammaystiran yahay sidaa culamada qaar oo u fasireen culammada qaarna waxay yidhaahdeen may waxay uga jeedaan kitaab annaga nagu socdo ah markaysaga yacni eh, nebi muxamed waa nebi ee rumeeya yani noo keen sida mushrikiintiiba ay weydiisteen nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu kitaab u keeno yacni marka mid walba lagu amrayo inuu nebiga rumeeyo bal yuriidu kullu imri'in minhum an yu'taa suxufan munashara ya yani maxamedow haddaad nebi tahay waxaad noo keentaa rasaa'il xagga allah ka timi oo dee aan ugu yani ku aragna un barkimadeeda hoostoodu aanu ka helno ya waxay ka timi markaa risaaladdan rabbulcaalamiinka ka timi waxay ku socotaa hebel hebel hebel bay ku socotaa maxamed rasuul ilaahay weeyaane rumeeyo raac ya sidaa culamada qaar baa u dhigay aayaddaa kale marka la sheegaayo marka tacanut bay uga jeedeen cala kulli xaal sidii loo dhigaba sidii loo dhigaba madax adayg iyo jikaar bay uga jeedeen haddii xataa loo keenyaha may rumeeyeen way qofku haddaanu xaqdoon ahayn wax gelayaa ma jiro qofku hadduu xaqdoon yahay daliilka keliya ku filan laakiin haddaanu xaqdoon ahayn boqol daliil haddii la tuso laa yu'min ma rumaynaa nimankana tacanut bay u jeedeen saasaa aawee dalabkoodii ay dalbanayeen lagama yeelin sunnada ilaahayna waxaa ku dareertay haddii gaaladu ay dalbadaan dalab ay yagu cayimeen oo yidhahaan waxaa ha naloo keeno oo ay rumayn waayaan ciqaabtaa timaada cadaabkaa loo soo dedejiya rasuulka allah soo dirayo wakhti walba ilaaba ilaa waa in aayad mucjiza ah oo caddaynaysa rasuulnimadiisa waa inay la socotaa laakiin sharti maaha tayadu codsadeen ee ay bacdhabeen gaaladu intii lafteedii loo keenaa shardi maaha tuu ilaahay doonuu keenaya shay rasuulnimadiisuna caddaynaya inuu rasuul ilaahay yahay inuu ilaahay ku soo laraa waa laasim laakiin tay iyadu codsanayaan aayadda ama mucjizada ay codsanayaan inay u timaadaa yacni shardi uma aha caddaynta risaaladda yacni ilaahayna yacni markaa kama yeelo marar badan haddii se laga yeelo oo ay beeniyaan ciqaabta waa loo soo dedejiyaan saas aawadeed baa gaaladii waxyaala ay codsadeen nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuxuu ku yidhi ama waa keenayaa oo haddii ay beeniyaan waan ciqaabayaa waa halaagayaa ama waxa weeye ma keenaayo labada mid doora wuxuu doortay inaan waxba markaa loo keenin waayo nebiyu raxmu ahaa waa nebiga naxariista ana raxmatu muhdaa buu yidhi asmaadiisana waxaa ka mid a nebiyu raxma sida nebigu isku magacaabay calayhi salaatu wasalaam waa nebigii raxmadda ya wamaa arsalnaaka ilaa raxmata lilcaalamiin xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyeyna waxaa ku soo aroortay inuu yahay nebiyu raxma inuu yahay waa yahay marka arrinka ay kaa codsadeen yacni wax ka weyn bay muuse ka dalbadeen oo maxay yidhahdeen arina allaha jahra si caddaana ilahay aanu aragno indhaxdayga ku aragno ina tus ya marka cinaadkan dee waa caaday u lahaayeen daad markii dambe waa la halaagay markii dambena waa la soo nooleeyey iyadoo mucjizaadka ay arkeen ayaa haddana yacni markaa dibi ay caabudeen nimankii reer banu israa'iil oo gaalnimo haddana ku laabteen kadib haddana waxa weeye waa ka toobad keenaan la yidhi adagna toobadoodii waa lagu xidhaa oo ina islaayaan ah shardigii waa fuliyeen waa islaayeen waa toobad keeneen toobaddii ilahay waa ka aqbalay waa ka cafiyey waa ka cafiyey wa aataynaa muusa sultaana mubi tasallud buu ku lahayo awood sidaas aawodee amarkiisa may khilaafayeen markuu amar go'an uu amro way fulinayeen baynamaa aynay u hoggaansamin haaruun badankoodu aynay u hoggaansamin markuu yidhi markaa dibiga ha caabudina ay ka guri waayeen ya ayba ku sigteen inay dilaanba muuse sidaasoo kale ulamay dhaqma karin ya waxaa kaloo allah inoo sheegayaa in buurtii tuur inta la fujiyey korkooda yacni markaa la qabtay oo miday markaa ka sarraysa oo dushooda ku sugan laga yeelay dabeedna sidaa miisaaqiya ballanka lagaa qaaday ya iyagoo isla buurtu idinku soo dhacaysa waid nataqna aljabala fawqahum kaanahu dullat wadanuu anahu waaqicun bihim khuduu maa aataynaakum biquwa wadkuruu maa fiihi lacallakum tattaquun waatuu allah ku yidhi misaaqa laga qaadaya waxay ahayd inay towraad markaysa waxa ku camalfalaan oo u hoggaansamaan oo raacaan yani bijiddin si dhab ah biquwa ay ku raacaan wa qulnaa lahum idkhulu lbaaba sujadan marka goorta la dul hadhinaya marka la leeyahay qaryada gala ma aha albaabka ka gala waa arrin kale oo la amray mar kale ayaa aayadda lagu sheegay iyo arrin kale oo saddexaad oo mar kale la amray marka saddex arrin baa lagu kulmiyey sida jalaalaynku marayo iyo mufasiriin kaleba ay mareen waa laga fiican yahy oo ah marka waxaa loo dul la amrayo inay markaa qaryada galaan marka calaa kulli xaal waa laba xaal oo kala duwan wey sabtidana waxaa lagu yidhaha waxaa ha ugaadhsanino ha xadgudbina camalka waa tii loo diiday reer banu israa'iil inay sabtida wax camala la yimaadaan kadib way khilaafeeno waa kuwii xeeladii sameeyey suuratulacraaf baynu ugu tegi doonnaa insha allahu tacaala ay ugaadhsadeen xeeladda sameeyeen kadibna waa tii lagu halaagay ciddii markaa mukhaalafadaa samaysa allah waxau ihi yasaluka waxay ku weydiinayaan yaa muxamadu muxamedow ahlulkitaabi ahlulkitaabku alyahuudu yahuuddu waxay ku weydiinayaan waa qayb ahlu kitaabkii ka mide an tunazila calayhim inaad ku soo dejiso korkooda kitaaban kitaab ku soo dejiso min asamaa'i samada xaggeeda ka soo dejiso jumlatan xaalu dhammaystirayahoo jumlo yahay aad soo dejiso kamaa unzila calaa muusa sidii muuse loogu soo dejiyey towraad iyadoo jumlo ah oo dhammaystiran waxay sidaa u weydiisteen tacanutan yani dhibis ay nebiga ku dhibayaan oo ku jikaarayaan tacanutku waa maxay waa tafacul min alcanat canat waa maxay waa mashaqada iyo dhibaatada dalika liman khashiya alcanata minkum alcanat waa mashaqada marka tacanutan waxaa looga jeedaa waa jikaar iyo dhibis ay markaa nebiga ku dhibayaan oo su'aalaha su'aashan ugamay jeedin yani istihdaa ugama jeedin hidaayadoon ugama jeedin su'aasha markaa tacanudka ah dee in nebiyada markaa lagula mucaamilo ma bannaana arrin muxarama xataa cilmiga tacanut markaa su'aalaha in loo weydiiye ma waxaa su-aalaha loo weydiinaya waa inay noqotaa istifaado waa inay noqotaa qofku uu hanuun ka doonaayo oo uu doonayo inuu ka faa'iidaysto laakiin waxa weeye ama tacanut u weydii ama imtixaan u weydii iyo wax la mida ama shikaar u weydii ta noocaasoo kale waa arrin markaysa markaa aan bannaanayn saas aawee shekhulislaam ibnu taymiya wuxu odhan jiray man sa'alanii mustarshidan arshadtuhu waman sa'alanii mutacanitan naaqadtu ya ruuxa markaa ii su'aala isagoo iga hanuun dalbayo oo inuu ga faa'iidaysta doonaaya waan irshaadiyaa buuli laakiin ruuxa jikaar ii weydiiya waa ku dabagediyaa buuli waxayna yidhahaan ahlucilmigu qofka uu ka muuqdo tacanut ama imtixaan iyo wax la mida in loo jawaaba xataa markaysaa waajib maaha bay yidhahdeen shekhulislaam ibnu taymiya saa waa odhanayaa wa kadalika ibnu cusaymiin waa waxay ka qaataan aayaddan suurat lmaa'ida oo u tegi doonnaa insha allahu taala oo allah yidhi yani fain jaa'uuka faxkum baynahum aw acrid canhum aayaddaasi ka deliishadeen qofka haddii istifaada ka muuqato inuu su'aasha istifaado ku weydiinaayo waa loo faa'iideeya waa loo sheegaa laakiin haddaynay faa'iida doon ka ahayn ama imtixaan ama markaysaga jikaar ama wax la mida marka uu weydiinaayo isagana uma bannaano inuu saas sameeya in loo jawaabaana laazim ah haddii la doono waa loo jawaabi kara haddi kalena la iska diin kara allah waxau yidhi yasaluka ahlulkitaabi an tunazila calayhim kitaaban min asama ay jumlatan jumlatan kama unzila calaa muusa tacanutan fain istakbarta dalik haddaad taa weynaysato oo mid weyn ku tirso istakbarta loogama jeedo kibirkii waxaa looga jeedaa istakbarta haddaad yani cudtahu kabiiran shay weyn haddaad ku tiriso su'aasha ay ku weydiiyeen faqad sa'aluu muusa akbara min dalik faqad sa'aluu xaqiiqee waa weydiiyeen muusa nebi muuse aabbaa'uhum aabbayaashood baa weydiiyey muusa nebi muusey weydiiyeen akbara min dalik acdama min dalik taa mid ka weyni badan bay weydiiyeen waxay weydiisteen oo tacanutan u weydiisteen yacni markaa mid taa ka weyni badan fa qaaluu waxay yidhahdeen arina allaha jahra arina allaha allahna tus bay yidhaahdeen ciyaanan xaalaanu indhaha ku arkayno ama ru'yatan jahratan yacni ru'yatan aragtina tusi ya tusid yani markaa ama aragti na tusi jahratan caddaan ah yani ciyaan ah ciyaanku waa maxay waa indhaha lagu arkaayo ciyaan waa masder waa caayana caayana yucaayinu ciyaanan wa mucaayanatan lifaacala alficaal walmufaacala qitaal iyo muqaatala ciyaan iyo mucaayana waa saas wey marka faacala markaa masdarkeedii wey hmm. ciyaanan ay mucaayiniina siaana waa loo fasiray mafcuulka laga xaalay iyagu waa mafcuul bay noqonaya arina waa kuwii la tusaayey yacni natusi marka allah natusi jahratan ay ciyaanan ay mucaayiniina xaal aanu indhaha yaga ku arkayno mubsiriina biacyunina natusi ama ru'yatan ciyaanan aragti yani markaa indhood ah oo indhaha lagu arkaya faakhadathm waxaa qabatay asaaciqatu geeri ayaa qabatay almowtu geeri ayaa qabtay saaciqadana danabkaa la yidhahdaa yacni waxa weeye waatay yidhahdaan waa naarun min asamaa waa dab samada ka soo degaaya oo danabku waa dab weeye marka waxa weeye saaciqadu asalka saasaa la yahaa marka culamada qaar waa halaag bay yidhahdeen ama mowt ama waxa weeye marka yani saaciqo dhab ah marka inay ku dhacdaysaa ku dhinteen almowtu geeri baa qabatay ciqaaban lahum ciqaab yaga la ciqaabaya daraaddeed bay u qabatay waxay ku qabatay biulmihim bisababi ulmihim ya yani markaa dulmiga ay la yimaadeen dartii ayay markaa ku qabatay xayu tacannatuu goortay su-aasha isku adkeeyeen iyagoo nebiga ku dhibaaya ama ay jikaarka kula yimaadeen suaasha fi suaali suaasha uma ittakhaduu lcijla intaa dabadeedna waxay yeesheen alcijla weylkii ama dibigii yaraabay ka yeesheen ilaahan macbuud ay ka dhigteen mid la caabudo min bacdi maa jaa'athum albayinaat markay daliilada cadcadi u yimaadeen dabadeed daliilada cad maxaa loo jeeda almucjizaatu cala waxdaaniyat illaah mucjizaadka ku tusinaysa ilaahay waaxidnimadiisa iyo awooddiisa iyo cilmigiisa wa kadalika nubuwada nebiga oo rasuulku inuu yani markaa yahay eh, nebi muuse rasuul ilaaha yahay mucjizaadka tusinaya inta waa tusinaya waxdaaniyadu ku kaaftoomay laakiin inta kalena aa tusinay facafawnaa can dalik sidaa waa ka cafinay walam nastasilhum ciqaab kumaanu yani markaa dabar jarin marka cafintii wuxuu fasiray inaan ciqaab lagu eh, halaag caama loo keenin ayuu marka u fasiray culamada qaar waxay u fasirayaan yacni waa la cafiyey bimacnaa markay toobad keeneen ayuu ilaahay toobaddii ka aqbalay oo cafiyey labada arrinba waa soo geli karaan oo marka hore dee in lala sugo intay toobad keenayaan de in la sii daystay baa markaa taas ku sugan nooc cafwi ah ku sugan ciqaabkii looma soo dedejin markii dambena markay toobad keeneen toobaddii baa la waafajiyey dabeedna waa laga aqbalay ilahay waa cafiyey wa aataynaa muusa sultaanan mubiina waxaanu siinay muuse sultaanan xujo iyo daliil baanu siinay mubiinan bayinan cad tasallutan bayinan awood cad baanu u siinay daahiran calayhim oo kaga qaalib yahay xaysu amarahum goortuu amray biqatli anfusihim lafahooda inay laayaan bimacnaa qaarkoodba qaarka kala dilaan isku nafaa laga soo qaaday qaarkoodba qaar kala dilaan towbatan yacni towbad markaa daraaddeed ay allah u toobad keenayaan inay isu laayaanoo birta iska aslaan mudiicoodii iyo caasigooda isdilaan fa ataacuuhu markaasay ateeceen dabeedna markay sidaa yani ateeceen ay la yimaadeen allah towbaddii waa ka aqbalay yani saas yadaa ayay markaa u dhacday halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk